isiiyo sharaf ciheeda hooyaday timahadabidka haa ku noolo ulmadu ka dibiye cawiya subahu bulshadu ka dumee cayaaraha kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena kulanka kenyakaydiiow hee ii tiri isbitaallada magaalada ku yaala somali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aaba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer worad waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale kulanti wanaagsan ayaad leenahay saaxiib yaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena kulanka keenan barnaamijkan waxaan si guud ugu egnaa dhacdooyinka dunida ka taagan ee maalintaas warbaahinta caalamku ee hadal hayso ah. qodobada maanta aad ku maqli doontaanna ah, waxaa ka mid noqon doona gargaarkii ugu horreeyey ee khaza loo fasaxay dhakhaatiirta kaza waxa ay sheegeen tooshashka taleefanadooda u adeegsadaan markaay qallin galayaan koronto la-aan darteed yuhuudda waxay amartay dadkeeda inay deg deg uga baxaan dalal ay ka mid yihiin jordan iyo masar safaaradda shiinaha ee new zealand ku taalla waxaa lagu waayay dacwad lagu ogay oo ahaa in shaqaalaheeda guri ay karaysteen ay qashin badan kaga tageen arrintaas inay magdhow ka baxayso safaaradda ayaa hore loo soo jeediyey laakiin waa lagu waayay waxaan sidoo kale dahaynaa sheeko ku saabsan nin isku ekeysiiyey boombelaha dharka tukaamadu ay ku sharaxdaan kadibna dah badan ka xaday tukaan ku yaalla caasimadda boland xubnihii joogtadainoo ahaa warar gudaha iyo dibadda ku saabsan iyo suugaanta ayaa sidoo kale barnaamijkana qaybka ah soo dhawaada mar kale iyo kulanka kane bubuda jiilaal midba goonidiisay kuniyoogu fogta waanay gudbooniyeen gulli abuurtee ila garad jacaylkan cidna kula go'doomay waanay gudboonyen gulli abuurte ila garad jacaylkan cidna kula go'doomay gargaar dhibtaadii igu gooniyowdo jaariyaato naftu gamala diidee gargaar dhibtaadii igu gooniyowdo jaariyaato naftu gamaladeede gelin adduunyo laga galab caraabe noloshabay geeri darteeda taana waa gelin adduunyo laga galab carxaabe noloshabay geeri garabkeeda taala gudoodaan habeenkii dhaxantayo gawra kaga boodsan waaya iga ciirsimooda gudoodaan habeenkii dhaxantayo gawra kaga boodsan waaya adigoo cirsii mowda nabsi lama guntaado oo layskumana gooyay gabadhyahayogowo hayb silama guntaado layskumanagooye gabaryahayogowo waxay gooniyayeen kooka igane ha gubashada naftaydan u galay jacaylku taageero gacaleed waa lay noloshadan afkaydan u galay jacaylku ka gaabsan wayde ku gebi dhaacaysa waa loo gaaraaba dudka laguma tuure gaabsan wayde kuu gebi dhaacaysa waa loo gaaraaba dadka laguma tuure hamadayda guurba gabadh yahay u jeeda adna iga gudoomo hamadayda guurbaan gabadhyay u jeeda adna iga gudoomo haygooniyay kamacaan fanaaniinta faadma cabdulaahi kaahin maandeeq iyo u naxariistay cabdulaahi diiriya sooraan ayaa ku luqeynaya heestaan hay gooniyeynin ayaa halkurikeeda layihaahdaa heestaan sugaantii la qabtay kun iyo sagaal boqol iyo afariyo lixdankii taafur bay nagu barnaamijkeena kulanka kenya maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye hadal sheekada anaa watayey ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqollabaataniyotoddobasano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacadee ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka keeneen baan ahay ma anaan garannin aqoon xog kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn ulmadu ka gidiyey cawiya subahu waxaa noo soo socotaa warbixin ku saabsan afar iyo konton sano oo maanta laga joogo markii milatariga dalka uu afgambi talada wadanka ku qabsaday dhiig uusan ku daadan afgambigaas weliba warbixin gaarooda kaga diyaarinay waxyaabaha gacanka lagu xasuusto laakiin markan waxaan ku eegeynaa wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya daa-uud awis jaamac oo shir jiraad ku qabtay magaalada muqdisho ayaa waxa uu kaga hadlay waxyaabaha dowladda soomaaliya u qabsoomay muddada sanadka iyo afarta bilooda ee dagaalka hadda kula jirto dowladu al-shabaab bishii juun ee sanadkii hore ayay markii madaxweynaha soomaaliya uu ku dhawaaqay in dagaal ka dhana ururka al-shabaab dalka uu ka bilowday wejigiisa koobaad meelo badan oo dalka kamid mid ah ayuu sheegay afeenku ama wasiirku in ay al-shabaab ka qabsadeen laakiin waxyaabaha sida gaarka uu dul istaaga waxaa ka mid ah in sanadka iyo afartaasi bilood al-shabaab laga dilay kun iyo toddoba boqol oo dagaalamay sida uu yidhi oo uu ku jiro hogaamiye sare oo u sharaxnaa inuu qabto xilka hogaanka ururka al-shabaab balaan dhagaysano hadalka wasiirka qayb ka mid ah dagaalka tooska ah ee dhinaca militariga dagaalka tooska ee lagu ciribtariga khawaariijta ayaa isna si qorshaysan hakad lahayn muddo sanad ka badana uga socda dhammaan dowlad goboleedyada dalka taas oo saameyn xoog leh ku yeeshay khawaariijtii ku dhuumaalisan jirta gobollada dalka dhul ka badan ilaa iyo kun kilomitir ayaa sanad gudihiisa looga ciribtiray khawaariijta waxaana intaas dheer in ka badan boqol iyo labaatan isugu jira deegaano iyo degmooyin ayaa soo gala gacanta dowladda welina waxaa socda baaxsiga lagu hayo firxadka kooxda khawaariijta howlgallada iyo dagaalada tooska ee sanad jirsaday waxaa sidoo kale lagu dilay kun iyo toddoba boqol oo maleeshiyaad ah iyo horjoogayaal sare oo khawaariijta muhiim u ahaa kuwaasoo ka mid ahaa dhaxal sugihii kooxda cabdulaahi nadiir waxaana tirada guud ee horjoogayaasha gaaraysaa konton iyo toddobo waxaana lagu burburiyey toddobaatan iyo saddex saldhig oo khawaarijtu fariisin u ahayd iyo lixdan sideed shabakadood oo noocyo kala duwan u abaabulnaa waxaa laga yaabaa xataa tirada dhimashada ee aan ku sheegnay kun iyo toba boqol intaasi ka badan tahay intaan waa intii ay soo ururiyeen laamaha amniga ee dowladda federaalk ee soomaaliya dowladda soomaaliya oo muhiimadda koowaad siinaysa badqabka muwaadinka soomaaliyeed waxaa ka go'an in khawaariijta lagu beegsado meel kastoo ay gabaad ka raadsato warbaahintu ayana waa tiirka ugu muhiimsan dagaalka fikirka ah dowladda soomaaliya oo la diriraysa fikirka khawaarijnimada waxay sanadkan gudihiis xirtay siddeed kun sagaal iyo labaatan barood oo baraha facebooka baraha bulshada ah oo isugu jiray bage iyo brofaylo ay khawaarijtu isticmaali jirtay faafinta wararka been abuurka ah iyo dhiilada sidoo kale waxay dowladdu xirtay laba kun sagaal boqol kow iyo labaatan barood oo tigtok ah oo lagu faafin jiray fariimaha khawaariijta kow iyo labaatan youtube ay khawaariijta ku faafin jireen muuqaalada dacaayadaha ayaa sidoo kale la xiray khawaariijta waxaa sidoo kale laga xiray labaiyo toban bog oo website ah oo ay ku baahin jireen wararka been abuurka ah iyo afar idaacadood oo ku hadla afka kooxda khawaariijta argagixisada ah codkaasna wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya daawud daweys jaamac waxa uu faahfaahinayay inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha ay gaarsiiyeen ururka al-shabaab milatari ahaan muddo sanad ah oo dagaal oo ay ah ku wado dowladda soomaaliya waa hagaag weli kulanka keena dhegaysanaysaan saaxiib yaal markaana waxaan eegaynaa maanta oo kale kun iyo sagaal boqol sagaal iyo lixdankii milatariga dalka ayaa afgabaniga ku daadan talada wadanka ku qabsaday waxaana wadanka madaxweyne ka noqday maxamed siyaad bare allah naxariistee iyadoo kacaankaasna muddo koo iyo labaatan sana wadanka uu maamulayay haddaba waxyaabaha lagu xasuusto ayaan warbixintan gaarka idinkaga diyaarinay kontan iyo afar sano ayaa laga joogaa markii ciidamadii xoogu ay talada wadanka ku qabsadeen afgambihadhay ku daadan waxay ahayd dhowr cisho kadib markii magaalada laascaanood ee gobolka sool lagu toogtay madaxweynihii xilligaasi jamhuuriyadda soomaaliya ilaahay ha u naxariistee cabdirashiid cali sarmaake jenaraal maxamed siyaad barre ayaa isla subaxiiba ka hadlay warbaahinta dowladda dadkana u sheegay in ciidamadu waddanku ay qabsadeen waxaana uu sababay inay doonayeen dalka ka badbaadiyaan burbur qabyaalad iyo qof jeclaysi dadka magaalada ayaa maalintaasi ku soo toosay iyadoo bandow uu jiro xarumaha muhiimka ah ee dowladduna ay ciidamo ku gadaaman yihiin waxaa loo arkayay waa cusub oo soomaaliya u baryey waxaana afdembigaasi oo ay saraakiil dhowr ay wadeen uu soomaaliya u horseeday nidaam adag oo dowladnimada xaggeeda ah inkastoo bilowgii kacaanka la dilay qaar ka mid a ah saraakiishii wax ka abaabulay afdembigii guulaystay haddana waxyaabaha lagu xasuusta kacaankii soomaaliya ka curtay waxaa ka mid ahaa marka dhanka horumarka loo eego koroqaadista waxbarashada gaar ahaan qorista farta soomaaliga wax soo saarka dalka warshadaha dhisada ciidamo awood lahaa oo lagu xasuusto jabkii gaarsiiyeen ciidamada etoobiya ee waagaas ka hor loo yaqaanay libaaxyada afrika horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dhisida nidaamka dowladnimada inkastoo dadka qaar ay u arkaan inay hal gacan ay ku jirtay ku birista ururo caalami ah oo doodista dowladaha afrikaana oo ku hoos jiray xeriyada gumaystayaashii reer yurub martagelinta shirkii ururkii midnimada afrika ee hadda midowda afrika loo yaqaan joojintii qaadka ama jaadka iyo waxyaabo kale oo tiro badan toogashadii culimmadii ka hortimida sharciga haweenka oo ku jireen qodobo ka hor imaanaya shareecadan islaamka ayaa ka mid ah waxyaabaha sida weyn loogu xasuustay xukuumadii kacaanka culimmadana ay ku tilmaameen inay ahayd gafkii ugu weynaa ee xagga diinta ee la galay caqabadihii kale ugu waaweynaa ee qabsaday xukuumaddii kacaanka waxaa ka mid ahaa sida ay u maaraysay bilowgii kacaankii jabhadaha oo ka dhishay wakhtiga uu madaxweynuhu xafiiska joogay oo dheeraaday markii dambena keentay in dalku uu burburo dagaalo sokeeyeen ama meel kasta ay ka qarxaan markii uu fashilmay afgembi ay isku dayeen saraakiil ku jiray ciidamadii xoogga kun iyo sagaal boqol iyo siddeed toddobaatankii isbeddel weyn oo xagga aaminaadda ah ayaa ka dhex dhashay ciidamada allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdulaahi yuusuf axmed oo kamid ahaa saraakiishii wax ka abaabulay afgembigaasi ayaa ka sheekeynaya sida loo qorsheeyey kadibna uu fashilmay afgembigii waxay iisoo direen wafti qarsoon waxay yidhahan cadalaadka iminka waa in la sameeya anugu qorsha inti u sameeyey yaa waxaan u dhigay caligaadiid oo xamar aadiy casho aadiy waxaan ku yiri dee dicaqalaab la samaynayo wuxuu rabaa qorshuu rabaa wixii dhan inta ismayaan u diray oo waxaan idhi war waxay yeelaysaan labiyo tobanka abril waa bishaan dagaal ka soo baxnay bishii ku xigtay labiyo tobanka abril waa maalinta ciidanka xoogga dalka la dhisay waa maalinta la xusayo waa maalin haddaad dhaqdhaqaaq samaysaan la moodayo inaad u dabaaldegaysaan eh, ciiddii maalintaa waa in lagu hagaajaa halqalaab in xamar laga sameeyana aanu mana qorshayn runtii in lagu fashalayana waan garanay waxaan ku yiri war ciidanka inqilaabka samaynaya idinka itaalroona xamala isku dayina inaad wax samaysaan wakti iyo markuu soo galo noodiga ciidankaygana in yaro aan difaac ku reeba maayo waa soo dhaqaajanaya baydhaba lacagta soo marinaya afkooda kasoo baxay lix guutaanku tahay oo military ah ciidamadii gobolada dhexe gobolada dhexe waa hiiraan galgaduud mudug oo markaa isku mudug ah na waa lasoo dhaqaajinaya waxaa laga iyana inay balcad ka soo galaan ana aan ka galo afgooya inta bay lacagta sii marayo oo qabqabta saraakiisha halkaas aan walaagka diidan markaan labada dhinac ka soo galno dee annaga ka awood badnay waan iri odagu amba dayuurad buu ku baxsanaya amba waa qabanayna liika isbaa baxay sagaalkii ebre oo saddex xasha dhibman tahay oo annagoon diirgarow ku jiro amalaabka isku daya day ku guulaystaan qaar haddii kale dee waa wax rag ku dhici jiray dee markay isku dayeen habeenkii anugu maba islahayn intaasay qaban karaan rur badan bay qabsadeen saraakiil badan oo taliyayaalahaydoo eh, aasan canqalaab ka soo horjeeday waa qabteen aali samantar wuu ka baxsaday gurigiisii weerareen waxay damceen inay qabtaan wuu ka baxsaday deeta markii dambe maalintii dambaa lagu biyo keenay horta saas ku fashalay inqilaabkii eh, markuu fashalana ma ogay anigu iyo ilaahba iga tahay in la bilaabay markaan maqlay inqilaaboo fashalay waxa weye iigu horreysay maxamed siyaad barro ilaa cadda ka hadlayo inqilaab baa laysku dayay inqilaabka waa fashalinay waa kaa tug bay ahaayeen mugxiisi leh oo ilaa cadda ka hadlayeen ku wareela aasaaskii jabhada ay ka mid ahaayeen s s d f s n m u s c kadib dagaalo sanado qaatay dowladii kacaanka waa ay dhacday dalkana jabhada ayaa qabsaday waxaan arbaxay madaxweynihii jamhuuriyadda jenaraal maxamed siyaad barre dabayaaqadii bishii janawari kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo sagaashankii khudbadan dardaaranka ah ayuuna jeediyey waxaan u jeedinayaa shacbiga soomaaliyeed inay gartaan isdilkaanu faa'iido u keenayana soo jirin tan labaad oo kasii xun waxaa weeye haddana boobkiiyo bilaqaysiga jidaysiga xoolaha dadka masaakiinta in la dhaco wax ka fool xuna jiran guryaa la dhacahayaa maryaa laga qaadanaya waxa kasii xun waxaa weeye dhiigga dadka oo la xaraysanayo qof aan waxba qabin oo soomaaliya oo islaam ah in la dilo oo loo dilo muxuu ahaa ama waa kaas ama waa keer waxaan u jeedinaa shacbiga soomaaliyeed inay ka waantoobaan arrintaas dhibaatada tan ka baxaan ee dagaalkaa ah, xabaddan ay joojiyaan baan aad iyo aad ugu adkaynaya isbeddel weyn ayaa mar kale ka dhacay dalka janawari kun iyo sagaal boqol kow iyo sagaashankii waxaana uu sababay dhibaatooyin mahadha ah iyo dagaalo sokeeya oo weli raadadkiisa waddanka ay ka jiraan iskudayo badan oo la doonayay in lagu dhiso dowlad soomaaliyeed ayaa jiray oo fashilmay waxaana dalka dibaddiisa dhowr mar lagu qabtay shirar dib u heshiisiin ahaa oo markii dambe lagu soo dhisay dowlada meel gaar ahaa soomaaliya ayaa hadda afar iyo konton sano kadib la daalan dhacaysa raadadka dagaaladii sokeeye iyo burburkii dowladnimada waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in sababta ay u daba dheeraatay dib dhiska dowladnimada soomaaliya ay tahay in jabhadihii ay lahaayeen oo keliya hal ajande oo ahaa in dalka ay ka ridaan oo keliya maxamed siyaad barre laakiin uusan jirin in ajenda u degsan oo nidaamka dowladnimada soomaaliya lagu badbaadinayo madaafiicda goobtiiyo mar hadday gantaalihii colkii moosi waayeen meegaarka xeradiyo muska qaar ka soo galay maada talada waa u ma huraanku waa carar wixii dhacay ma moogine macallinkii fagaaree dabadeed maxaa dhacay macbuud baan ku dhaartaye maleeshiyooyinkii kacay waa sii muuqday odagii markay muran bilaabeen mixnaddaa waxaa dhigay mar aan tuurna mooye ma uu jirin go'aan iyo mabda' lagu heshiiyiyo mowqif iyo axdi u yidh maxay dhaxashay taasina boqol baa mar wada tidhi anaa mudan hoggaankiiyo anigaa ka sii mudan waa tahay warbixintan waxaanu si gaara ugu eegeynay waxyaabaha lagu xasuusta kacaankii koyo labaatanka oktoobar ee maanta oo kale afar iyo konton sano ka hor dalka soomaaliya ka curtay laakiin kun iyo sagaal boqol kow iyo sagaashankii burburay waxaa noo soo socda bal waxay booliska soomaaliya ay ku yidhaahdeen qarax ismiidaamin ahaa oo saaka ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha dowladka muqdisho iyo qodobo kale barnaamijka kulanka kenana dhegeysanaysaan saaxiib yaal weli idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan markaana waxaan eegaynaa saaqi waxaa qarax ismiid aaminaha uu ka dhacay xere ay degan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada ee amniga caasimadda oo ku yaala deegaanka ceelasha biyaha la yihahdo banaanka magaalada muqdisho ama afgooyi muqdisho u dhexeeya waxaa la sheegay in gaari lagu soo xiray waxyaabaha qarxa ay al-shabaab ku weerareen xeradaasi mararku waxay sheegayaan in dhismooyinka dhowaa xeradaas dad shacbeed garanayaan dhibaato badanay kasoo gaaray qaraxaas al-shabaab iyagoo sagaal afartan askari sheegteen inay dileen laakiin booliiska soomaaliya ayaa war soo saaray waxayna sheegeen qaraxaas dhimashadu inay lix qof tahay oo afar ka midan ah askari yihiin labana laba qof oo shacbi yihiin afhayeenka booliska ayaa sidan warbaahinta u sheegay bismillahi raxmaan iraxiim koo iyo labaatankii oktoobar laba kun saddex iyo labaatan deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka shabeellaha hoose saakay abbaara shantii subaxnimo iyo qadar soddon daqiiqo ah ayay khawaarijtu sidai caadadu u ahayd gaari ay soo mudufkaargareeyeen soo mudufikeeyeen oo imbrofisad ah oo ay ugu tala galeen in ay xabadda ciidamada ammaanka qofka naftahaligaha ah, aysan gaarin oo gaariguna meeshai qaraxa uu gaaro gaari saas ay soo mudufukaargareeyeen isla markaana ay ku soo roreen walxaha qarxa oo siday caadadu ahayd ujeeddadoodu ahayd inay la soo galaan magaalada caasimadda ee muqdisho markay ay la waayeen fursad ay magaalada caasimadda ah kusoo guriyaan oo dad shacabka ay ku dhibaateeyaan ayay gaarigii la bartilmaamaysadeen ama la eegteen bar ay ciidamada ammaanku kala ku lahaayeen deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka banaadir ee gobolka shabeellaha hoose bartaas oo ay ku sugnaayeen ciidanka ka shaqaynayay sugidda amniga caasimadda iyo nawaaxigeeda ayay khawaarijtu la eegteen gaarigii ay ku soo rareen walxaqa qarxamaada ama ay fursad ay la galaan magaalada caasimadda ha ay waayeen khasaaraha uu qaraxu saaka reebay ayaa ah dhimashada lix qof oo afar ka mida ah ay tahay ciidamada ammaanka labada qof oo kalena ay tahay dad shacab ahaa oo goobta ka agdhowaa sidoo kale khasaaruhu wuxuu reebay dhaawaca sagaal qof oo shan ka mida ah ay tahay ciidamada ammaanka ee bartaa ku sugnaa iyo afar qof oo dadkii shacabka ahaa oo ciidamada kaag dhowaa sidoo kale wuxuu qaraxu reebay burbur hantiyeed oo u badan dhismayaashii goobta ka agdhowaa waxaa xusid mudan in gaarigani uu yahay kii shanaad oo ciidamada ammaanku ay ka hortagaan kii shanaad oo khawaarijtu ay ku soo roreen walxaa qarxa isla markaana ciidamada ammaanku ay ka hortagaan in khawaarijtu aysan u helin fursad ay ku soo geliso magaalada caasimadda ee muqdisho oo ay ku dhibaatayso shacab waxba ka galabsan waxaad og tihiin ama ummadda soomaaliyeed aan xasuusinaynaa in deegaanka daarusalaam ee gobolka banaadir hadda ka hor laga qabtay gaari qarax sida oo khawaarijtu ugu talagaleen ee ku dhibaateeyaan shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho sidoo kale degmada dayniile ayaa gaari qarax ay ku soo rareen subax kale oo aroor ah ay ciidamada ammaanku ka hortageen si uusan u gelin magaalada caasimadda ee muqdisho wardhiigley gaar ahaan ifka xalan ee kambaniga efo goobta ay ku shaqaynaysay ayay sidoo kale khawaarijtu ugu tala galeen inay qarax kusoo geliyaan magaalada caasimadda ee muqdisho markay fursad u waayeen ayay xaruntii kambanigaana la egteen ay ku dhufteen mid kale degmada kaxda gaar ahaan saldhigga booliiska degmada kaxda ayay khawaarijtu la egteen gaarigii walxaa qarxa ay ka soo buuxiyeen markaana ay ku dhibaateeyeen saldhigga booliiska degmadaas hase yeeshee ciidamada ammaanku ka hortageen in khawaarijtu ay fursad u hesho ay ku geliso magaalada caasimadda ee muqdisho isla markaana ay dadka shacabka ku dhimaatayso saakay mar kale iyo gaariga ay ka soo buuxiyeen walxaa qarxa ay khawaarijtu ugu tala gasheen inay ku dhibaateeyaan shacab soomaaliyeed ayaa ciidamada ammaanku u diideen fursad ay ku geliyaan magaalada caasimadda sidaa ayuu bartii ciidanka gaarigaasi isugu qarxiyey fariin ummadda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan geyga jamhuuriyadda magaalada caasimadda ee muqdisho ee gobollada dalka waxaan xasuusinaynaa in dadka farakutiriska ah ee ku caanbaxay ama ku suuroobay inay buumbiyaan buumbuuniyaan falalka khawaarijtu ay geysato isla markaana ay social media u isticmaalaan bar laga buumbuuniyo khawaarijta dhibaatada ay dadka shacabka soomaaliyed u geysato in ciidamada ammaanku si dhow iyo il gaara intaba ula socdaan waxaad ogtihiin inay jiraan xeerar iyo qawaaniin lagula socdo islamarkaana looga hortagayo falalka noocaasa waxaan ugu digaynaa dadka caadaystay inay buunbuuniyaan waxyeelada yaree laflacaariga ah ee khawaarijtu ay soo maleegto ka dhiga wax ummadda soomaaliyeed maxay ahayd wax weyn ku ah ka dhiga in ciidamada ammaanku ilgooniya ku hayaan lala xisaabtami doono ugu dambayn waxaan u tacsiyeynaynaa geesiyaashii ku shahiiday ee falkaas maanta khawaarijtu ay soo maleegtay codkaasna waa afeenka booliska soomaaliya waxa uu faahfaahinayay khasaaraha qaraxii saakay ee la shabiyaha ka dhacay barnaamijka kulanka keenana saaxiib ee la socotaan marinka rafax ayaan eegaynaa ee falastiin saahidii ugu horreysay oo gargaara ayaa loo fasaxay laba toddobaad kadib inta duulaanka yuhuuddu ay ku hayso marinka qaza dhulka reer falastiin hay-adaha samafalka ayaa sheegay in gaadiidkan oo qaramada midoobay qeyb ka mid ah raashin ay ku wadayo hay-adda laanqeyrta cas iyo hay-adda kale bisha casba ay ka gudbeen marinka rafax ee falastiin ku xira dalkaasi masar marka hadda sahidaas ayaa gaaraysa reer falastiin marka waa markii ugu horreysay dawooyin iyo raashin iyo biyo ayaa sida iyo gaas ayaa ku jira sahidan sida qaramada midoobe ay sheegtay xaaladda falastiin sida ay ku dambeyn doonto waxaan wax ka weydiinay xuseen eh, caqiil oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed arrimaha diblomaasiyadana aada ula socda bismi illaahi raxmaan iraxiim walaalow horta dagaalkani ma ahayn dagaal ay israa'iiliyadu toos u bilowday waxa uu ahaa dagaal ay xamaas muddo qorshaynaysay gaar ahaan garabkeeda militariga ciisaddiin alqasaam marka waxa uu ka bilowday markii ugu horreysay sidii israa'il loo asaasay gudaha dhulka hadda israa'iil loo yaqaano ee reer falastiin laga qaatay islamarkaana qaramada midoobey u aqoonsadeen israa'iil in la yidhaahdo markii u horreysay ee gudaheeda uu ka bilowda ayuu dagaalkani ahaa marka galitaankii ciidamada ciisadiin qasaam iyo kooxaha waa iska cabintu gudaha israa'iil ay galeen waxay markii u horreysay shaaca ka qaaday in ay ka baxday qalbiga dadka gobolka ku nool wixii la odhan jiray ciidamada cid ka adkaata ayna jirin aljeeshu aladii laa yuqra ciidamadii wax ka adkaan karaa haba yaraatee ayna jirin maxaa yeelay dagaaladii hore marka laga soo bilaabo afartan iyo sideeddii kii konton iyo lixdii lixdan iyo toddobadii toddobaatan iyo saddexdii afartaa dagaalba waxay ahayd carabtu isdifaac bay ku jireen islamarkaana waxaa weerarka ahaa israa'iil oo gudaha u soo galay dhulka falastiin iyadoo hadda ama dhulka carabta wadamada ku hareeraysan oo falastiin ay ka mid ahayd gudaha u soo galay oo qabsanayay marka laga reebo waxoogaa tallaabo yar oo dagaalkii toddobaatan iyo saddexdii lixdii oktoobar ay masar iyo suuriya ay waxoogaa intay riixeen markii dambana isbahaysigii reer galbeedku uu ka saaray oo dib weliba u adkaatay israa'el dagaalkan ka dhacay khaza markaad qiimaysid dhulka uu ka dhacayo oo ay ku keliyaysatay khazo oo keliya iyo turtuur yar oo dhinaca waqooyiya dalka israa'iil ah ama dhulkan lubnaan iyo israa'iil u dhexeeya ayaa waxaad moodaa inuu weji kale oo cusub leeyahay waxaa kaloo soo baxay qorsho ah in israa'iil iyo waddamada reer galbeedku qoryashayaashii hore ee ay awalba lahaayeen oo in badan suurto geli waayey balse ajendahooda koobaad ahaa in ay soo baxdo oo ah in shacabka reer falastiin ee khaza ku nool laga rara khaza islamarkaana meeshan loo yaqaano sinai ama eh, saxaraha sinai la dejiyo halka la qorsheeyey daanta galbeed iyo magaalada qudus falasiinta ku noola ah in loo gudbiyo dhinaca urdun oo halka iyagana looga dhigo waddan kale oo ay leeyihiin arrintaasi waxa ay keentay burburka aad aragteen iyo dhimashada faraha badan ee gudaha marinka ghaza ka dhacday hase ahaatee waxaad moodaa dagaalka weli sida la tilmaamayo inay kantaroolkiisa iyo maaragtay ilaalintiisa ay gacanta ku hayaan falastiiniyiintu xuseen caaqil ayuu ahaa oo arrimahan aad ula socdaa falanqeeyana ah barnaamijkana kulanka keenan ayuu nagala qaybgalaya saaxiib kulanka keenan aad la socotaa kulmiye fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network siduu calanka ii suray ma helin caafimaad carshin buu ku leeyahay qalbiga ceel u dhaansaday lafahuu cidaadaha ka dhigay cuduudahay cawayskiiyo habeenkii hamigu way cusubiyaayeen nafca rawdee qaarkii ka hadhay yaan celceliyaaye caynkii nebi saleebaan daruur carartayay siiya cirfiida aan dirtiyo yaa shimbiro aan cudgaran keena yaa shimbiro yaa shimbiro aan cod karan keena allahadow allahayow adaa caadiliya hawsha iga caawa صوبحنا bishii ballag baa la ii lulay waa boqol kunoo maciil halka layga baaqe jacaylkayga mbaay berri kale u dho ገሌ ውዶቤ ಬಣ್ಣ ಹರೈಸಿದೀರ ಸುಲಭಾದಿದೋಣ ಬಣ್ಣ ಹರೈಸಿದೀರ ಸುಲಭಾದಿದೋಣ ಹದ್ದಂಬಾದಲ್ಲಿ ಆಯ بري بري سو مدهولي حد مباحد حد لي هي بري سو مدهولي haddanbaa xadleeyahay badda soo ma jiiresow bilix haldhaale barta ay ku nooshahay uma waafariisteen allahayo milix halgaley warta ay ku nooshahay uma wafariisin allahayow cidi bixi shaqu siduu ii barriinsaday baxaa deg mooye hurda kuma bariiste boholyoga caashaqu siduu ii barriinsaday waxaa deg mooye hurda kuma bariiste joogtiyo ugaadhiyo bajoogtiyo ugaadhiyo salaam codka macaan fanaanka maxamed axmed kuluc ayaa ku luuqeynaya heestaysa balag barnaamijkeena kulanka keenanaya qayb heese kale ayaa noo soo socdaa markaan dhinaca xubnahan eegayna ee kusoo dhawaada xubinteenii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid burhaan waa sabdi taariikhduna waa koob iyo labaatanka oktoobar labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta laba boqol sagaashan iyo ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan toddobaatan iyo kow cisho haddii dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol lixdan sagaalkii afgambi militari oo aan ku daadan ayaa dalka ka dhacay waxaana talada dalka la wareegay ciidamadii uu hogaaminaya allaha u naxariistee maxamed siyaad barre maalin kadib markii la aasay meydka allah u naxariistee madaxweynihii soomaaliya cabdirashiid cali sharmaake maanta oo kale sanadii labada kun iyo lixdii ciidamo soomaali ahaa oo ay la socdeen kuwa etoobiya ayaa maxkamadihii islaamka ka qabsaday magaalada buurhakaba ee gobolka baay maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol toddobiyo tobankii ciidamadii ugu horreeyey ee maraykan ah ayaa ka dagaalamay magaalada nancy ee dalka faransiiska maanta kale sanadkii kun sagaal boqol afar iyo afartankii ciidamadii huwanta ahaa ayaa qabsaday magaalada ansheyn ee dalka jarmalka xilligaasina waxaa socday dagaalkii labaad ee adduunka maanta oo kale sannadii kun sagaal boqol afartan iyo shantii haweenka dalka faransiiska ayaa markii ugu horeysay loo ogolaaday inay codeyn karaan doorashooyinka maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol afartan iyo sideed iyo qaramada midoobe ayaa diiday qaraar ay soo bandhigtay dowladii xilligaasi ee ruushka oo dhigayay in dowladaha caalamka ay burburiyaan hubka kiimikaalka ah oo ay haystaan ugu dambayntiina maantaoo oo kale sanadkii kun sagaal boqol afar iyo sagaashankii dowladda kuuriyada waqooyi iyo maraykanka ayaa kala saxiixday sidii ay kuuriyada waqooyi u joojin lahayd samaysashada hubka nukliyeerka ah guud ahaana waa hagayntaa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaanaan aan dib idinkugu celiya burhaan diini iyo qeybaha kahasan barnaamijka kulanka k n n luul way mahadsan tahay qaar ka mida dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay ay nala socodsiinaysay markaana kusoo dhawaada xubinteennii kale ee koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaanaha berigoo kale kalamane wax ma taqaaniina waxaa la dhihi jira urugadii bulshada ka uur gubashadeed cadow eliga daray ka aaf aafqabashadeed cambadkeedii lumay isu ururinteed onkodiyo hilaacu dorosideed ilayskii xornimo ugu baaqideed adiga lahaa war cabdullow taas waxaa ka dambaysay eh. eed layska galo iyo kala irdhayn eh. oktoobareadaalahaa naw waar somalilan oktoobar lama maqashiiyo warbow taas annagaa hortaa diidnay war war ma haysiina bisha oktoobar eh. inkastoo taariikhda aan ku maqlay in soomaalidu u dabaaldegi jirtay haddana taariikhda waxaa lagu hayaa inaysan u fiicnayn soomaalida oo adigu intaas buqur baad ku maqnay war ma kacaanka kadib uu dhashay aryaa kacaanka wasiirraka kadib dhashaaba joogay xaad kula yaabe oo walla weynay kuwa hooyadood ilmaantahay miya madaxniya warbow xildhibaana sagaashan iyo kowdii dhashay miyaan la arag war talihii xoogga dalka jenaraal daa'uud yare sagaashan eh. iyo kowdiiyaan dhashow ku yidhi war dowladda cabdiqaasima aqliyaysan ninkii dhahaya xilku haya muxuu ahaa eleegnimiyo wala siniin wereeriyaayba owlaadahaayeen warmadaya urunbaadan sheegayne eh. xildhibaanadii hajoylo ooyo wooriyo wadshidhibaday u xodeeyey eh. meeqa sanay jirin iyagu warsan hojidaas magoraasan lankii hookoo dhow hunsulkale kodhoowtaas warwarka iga dhex gelinine dhacdooyinka bisha oktoobar dhacay waxaa ka mid ah saddexdii oktoobar xasuuqii maraykanka ee shacabka muqdisho afartii oktoobar qaraxii lagu hoobtay hargaha iyo saamaha saddex iyo tobankii oktoobar qaraxyadii magaaladii baydhabo afar iyo tobankii oktoobar qaraxii masiibada ahaayee soobe shan iyo tobankii oktoobar dilkii madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdirashiid sharma arke toddobaiyo tobankii oktoobar qaraxyo ka dhacay kaxda kow iyo labaatankii oktoobar kacaankii afgembeeyey dowladdii lasoo doortay tobankii oktoobar geeridii allah u naxariistay abwaan abshir bacadle sideedii oktoobar allah u naxariistay geeridii ra-iisul wasaarihii hore cali khaliif gallayr sideed iyo labaatankii oktoobar qaraxyadii naase habloodlabo sagaal iyo labaatankii oktoobar qaraxyadii soobatuu iyo maanta oo ay tahay ka oktoobar qarax ka dhacaya ceelasha biyaha oo ay shabaab sheegeen inay ugu aarayeen shacabka falastiin oktobarey adaa lahaa oo ceelasha biyaha ma israa'iilaa degan war qaraxii harkaha iyo saamaha ee lagu laayay ardada soomaaliyeed shabaab waxay dhaheen waxaan ugu aaraynay abuuyaxya aliibi oo maraykanku yaban ku dilay naw oo soomaalidu maraykanba umow taasaba kala maanahe war waalan oo hubaysan inay yihiin bay caddaynaysaa oktobarey adaa lahaa war qaramada midoobe jiray carruur caruurta iyo dadka dhimirkala hubka waa in laga ilaaliyaa eh. maxay ugu ogolaadeen shabaabka qoryaha la ordayay war xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi eh. usaama bilaadina nimankan u sheegay inuu maraykan la dirirayo eh. halganku meeshuu ku dhammaanaya asigoon u sheeginna waa dhintay hadda wili soomaaliya leylana maraykan aan la diriraynaana waa leeyihiin oo hadda shabaabku filin aan dhammaad lahayn miyay jirayaan oo cid ka fadhama la waayey war furihii usaama bilaadiyaa la dhintay miyaan lagu dhihin war xeerarkii lagu dhisay qaramada midoobay oo ay ka mid ahayd ilaalinta xuquuqda aadanaha dhammaantood falastiin ay ku fashilmeen israa'iilaana burburisay maraykankuna waa ku raacay sababtoo ah wax walba oo xeerarka qaramada midoobe mamnuuc ka ahaa oo ay ka mid tahay inaan caruurta iyo dadka maatada la laynin oo ay ka mid tahay isbitaalada iyo iskuullada iyo meelaha cibaadada iyo dadka rayidka xarumihiisa inaan la duqaynin ama dagaal saamaynin wixii oo dhan safaa laga maro israa'iil xabad ma dhaafin marka maanta wixii ka dambeeya qaramada midoobe waxaa laga rabaa sharcigay ku dhisan tahay in adduunka loo sheego waar axmedoo qaramada midoobey garan mayside gudniinka fircooniga raali kama aha war gabdhihii xataa waa lagu war qaramada midoobay xuquuqdii dadka hadday ilaali weysay tii xayawaanka hartay sidee laga yeelayaa war falastiin dabjoogtii oo dhan xitaa waa la laayay waxa ay iyo mukulaal daadsanna maydkooda waad la yaabaysaa war isku soo wada duube maraykanka waxaa kala weynaada shuruucda qaramada midoobay gardarra ku difaaca israa'iil bowayaan khawaarijii falastiin idinku arrin ma naga aamustaaniin war kalemaani dhacdooyinka bisha oktoobar soomaaliya ka dhacay in yaroo ka mid ahaan idiin sheegnay caalamkao dhan ay u tahay bil madow waxaana xitaa taarikhyahanada qaar u qoreen bisha ugu dhimashada badan caalamka haddaan saddex dhacda idiin sheego bishii oktoobar dad ka badan oo qof ayaa maraykanka ugu dhintay hergabkii isbaanishka waana bishii ugu badnayd ee laga diiwaangeliyey in muddo soddon maalmood ah dad intaas leeg ay maraykanka ku dhintaan lixdii oktoobar dilkii anwar saadaad madaxweynihii masar siddeeddii oktoobar dab qabsaday magaalada jikaako oo burburiyey ayna ku dhinteen dad ka badan saddex boqol oo qof ugu dambayn bishii oktoobar dunida waxaa ka qarxay dagaalkii israa'iil iyo carabta u dhexeeyey kaasoo dhowr maalmood socday dad aad u badanna ay ku dhinteen haddana toddobada bishan oktoobar waa tan dagaalka socdo oo weerarkii ay ururka xamaas qaadeen ay haddu dhimashada laba dhinac ka badan tahay toban kun oo qof war cabdikuuso warmay sida kow iyo labaatanka shabaab waxay dhaheen qarxii ceelasha biyaha ka dhacay shacabka falastiinaan ugu aargudaynay shar idin waafaqday innagaaba ka xun dhibaatada shacabka falastiinoo u banna imaan baxaynaye eh. maxay inoogu aargudayaan war afkay beenka sheegayaane eh. cidday u aareen waa israa'iil octobareyadaalaha war kalamaanay bilaash aad ugu rafanaysiin octobar ma taqaaniinoo adduunka waxaa looga yaqaan eh. the month of crash market bisha ugu xun ee suuqyada adduunka weliba taarikhdu markay ahayd sagaal iyo tobankii waxaa jirta maalin loo yaqaan black monday isniintii madoobeyd oo adduunka inta laog yahay hoos u dhacdhaqaale tii ugu weyneyd ay maalintaas dhacday marka soomaaliya maryooley oktoobar isnodiisi oktoobarey adaa lahaa warbow cabdikuusoo warunta anay soo madhae aniga bardooni labaatan bermilo gaasaysitaa yaman iyo boosaaso dhexdooda igaga degtay waar horta somalilan markii diyaaradaha lagu weeraray soo oktoobar may ahayn war diyaaradahaba oktoobaraa ah ridaysaa lagu yidhi war markay tiri somalilan waa goonna sidee tobanka may bay ahayd war war mahaysaane doorashadii la soo dhaafay waxay ku sigatay inay oktoobar dhacdo horta oktoobare maxaad aheed oktoobar waa teeniyadii kow iyo labaatanka oktoobartii sangarija jeerta in lama hayne warmadaya waxaa lagu yidhi eh. octobarey adaa lahaa warkalamaana war mahaysiine eh. madaxweynihii hore farmaajo wuxuu yidhi tush hanagidii weeley waarma somalilan buu ixtiraafay bowa su'aashaa kama jawaabi karo miyuu yidhi warwarkaa ku soo ordinina madaxweynuhu wuxuu yidhi eh. dalku hubanti la'aan siyaasadeed iyo qalalaase inuu galaan ka baqayaa aadna waa uga walacsanaya arrintaas si dhowna waa ula soconnaa waxa ka dhacaya soomaaliya cid laga yeelaya inay xadgudubtana ma jirto muddo kororsina lama aqbali karo dastuurkana waa in la ixtiraamaa buu yidhi baarlamaankana wuxuu yidhi dad qoor iyo xelale noqda oo sharciga ilaalsha sharcigaay war madaxweyne farmaajo hadalkiisu ma xumee arrimaha uu sheegayo intii uu joogay muxuu wax uun uga hirgeli waaye foolba hatalliya guddoomiyaha baarlamaanka korontada mayanku jar wayteen war roobninu ka fogyaa oo dorosee ninkuu ku da'ayaa wuxuu joogaa udub islaan abaar kuma mudna war xildhibaan jenaraal saadakjoon oo markii hore odayga ka fashiliyey haddeer wuxuu yidhi qalalaasa iyo fawda dalka inay ka dhacdo adiga ugu khatar badnaa mid dalka soo wajihi lahayd oo taadii ka darnaydna ma jirin xog badanna dhaqanna waa kaa haynaa laakiin inaad aamustaa kuu fiican madiwiine laata juugjuug walaata faragfaragaedhay aryadhaha samadee cabdullana wuxuu yidhi eh dhibkowdhigay ninka dhaye dheghow dhigin warkow dhaha dhibkowdhigay ninka dhaye dheghow dhigin warkow dhaha war cabdulow saaxiibkaa cabdulle siyaasada dhexdhexaadka ahw ma yaqaan miya ee suugaantiisu waa suugaan caafimaad ahoo dawaaba warbowa xasan shiikh soo idinma oran meel lexoo ma jidho warnimayaho war ma haysaane dhaqdhalaadii hore ma jirtee dagaalkii wuu cuslaaday laba safaana loo kala baxay ama shabaab ahaaw ama shabaab ladir ahaawaana kala dhacday marka waa la kala miirmayaa ee dhinac raaca war waxaa la yidhi cadaawaha la jire cishaduu wakhtigu soo cadaadiyo caalwaaga yahay cudurdaar ma laha axmed dheerow abwaan cabdulla raagi allah u hadda ka hor waxa uu yidhi arooya dhankaas maadu u raxdu ay u dhacayso oo dhankaas maad u ay ka soo dhalahayso dhexdaxaa idin taaga dhulku haydin leqe war anna waxaan kaa maqli jiray arrimuhu ayaamahan ayaxteeg eel naareeb ahaa war kalemaanay war mahaysiine madaxweyne xasan sheekh haddaad koonfur galbeed ku ogeydeen bari bariyuu idinka xigaa bowahtanama boosaashuu degey war ma wejigii saddexaad uu ka bilaabay buuraha galgala boqolna maya ka ku tabi war ma haysaane degmada gadoon agteeda baabuur sahay iyo shidaal shabaabka u sidaa lagu qabtay markii ay maqleen in wuxoodii gacanta lagu dhigayna weeraray soo qaadeen haddana weerarkii waa eedeen baa la yidhi hadda mayd iyo wixii laga qabtay oo meeshii uga dhaqaaqeen warwar ma haysaane khawaariijtii waxay ku dagaalameena la yidhi meel biyo cadda la yidhaah oo burujeed u dhow waxayna isku laayeenaa la yidhi dadka anaa laynaya iyo anaa laynaya ari adiga laftaadaan war hayne nimanku waxay isku laayeen baa la yidhi jabkii iyo xanuunkii ka soo gaaray dagaalka ay burujeed ku qaadeen adaa hebel ugu sababaha iyo adigaa u sababaha waar gooja cadday cidina naguma layna annagoonbaa iskaga baxnay weligiinba hadda iskaga baxa oo maxaabiistuna maxay ahaayeen aryaadnaha war ma haysiina garaab jaamac wuxuu yidhi gobolka owdalow gobolka owdalow gala dagaalka aqoonsi degdeg ahaad helaysiin sidaanyoo kale wargaraadku wuxuu kaloo yidhi aqoonsiga barya kuma aanaan helin xinjirteennaan u daadinay war ogaaska gobolka owdal oo garaad jaamac la joogay waa u riyaaqaalayda warka garaadka ku haddama buurahay gelahayaan waalwalla weynay somalilan shisheeya ku soo duulaye ha ku soo darsamin naga daayo baanadana wax ku furfuraysaan war waxba leedin ma sheegi karo dad falan baa tihiin madaxweyne xasan sheekh dhuusama reeb buu ku laabtay halkii buuna dagaalka ka hogaaminayaa shabaabkii islahaa duqu waa idinka tago haddaad nasanaysiin qaca ka yeertaa layidhi mar kale war axmed daarow gormaad ciyaalka xaafadda ku biirtay indhaha loo shitay oo ku yidhi ayaa shabaabka wadnaha dhaglaha lagu yidhi war dad caafimaad qabaan naxo wadnuhu dhagleeya waan wallaweynay faysal cala waraabe wuxuu yidhi iminkaanu xuduuddaydii tagaynaa soona xidhanaynaa fiqi wuxuu wadana ma aqbalayno firdiya wuxuu sheegayana yeeli mayno somalilanna lixdankii bay dowlad ahayd markaa wala weynayn dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqlow reer laasacaanood waxay dhaheen s a gaabin mayso gadaal u laaban mayso gardarra qaadan mayso war abwaanguurow sidii qurbajogta la soo hadlay dadka ku dagaalamaya shabeellada dhexe wuxuu yidhi tolkay cali cismaanow caqli maaha saanuye jasiirada islaydiyo colaaddan eh. sokeeyaha eh. cadow baashidaaye eh. calolxumaha daawane kala celiya ehelko cudud mida ku joojiya casiiskana ukaashada war anna idaacadda kulmiye waxaan ka maqli jiray waa waana kugu filan haddii aad wax fahmayso war waxaan ka maqli jiray xilliga colaadda aabbayaashu waxay aasaan wiilashooda xilliga nabaddana wiilashu waxay aasaan aabbayaashooda war waxaan maqli jiray colaad sokeeye ciilaa ku kordhee laguma ciil baxo warbo anna waxaan maqli jiray wiil baa ku dhintay hadda wiil kuma dhasho war waxaa kaloo la yidhi colka dhex yaala cali ciismaan waa ceebaan laagaacay meehey eebbo bardiin waxaa looga barakacaa dagaal maahay biihii waa beeled weyn allaahayow ka dhig beerta beeled weyn allaahayow bilayada hareer mari urbo waxaad ka tagtay beerlula allahayo baarlamaanka lagu daro warwar mahaysaana deegaanada fatahaad dhibaato ka dhacday waxaa ka ah degmada luuq ee gobolka gedo reer gedo allahayo balayada hareer mari luuqganaane ganaane akatagta saaxiibow reer luuq allahayo balayada hareer mari war bulshada reer falastiina cadowgu isu bahaystay balayada allahayo falastiin hareer mari war jimcihii banaanbax ka dhacay muqdisho waxaa lagu arkay wiilalihii gabdha dallooyinayoo la damqaday eh. xaaladda falastiin eh. waxaana loogu baaqay eh. in jimcaha dambe xaaladda shacabka soomaaliyeed ee argagixisadu xasuuqayso ay la ooyaan oy la damqadaan soomaaliya allahayow qawaariijta dhaafsi xubintii kalamaana dhegaysateen barnaamijkan inayadaa u dambeysay waxaan idkaga tegayaa codka macaan fanaanada faadimo qaasin iloole ilaah raxmade ee isteeda xabiibi taniyo barnaamijka nimadanad gelyo